bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wkafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna anfacna bima callamtana wazidna cilma watuqa ya rab alcaalamiin allahuma sali wslim wbaarik wancim cla sayidina wxabiibina wqurati acyina muxamadi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin wabacdu insha allahu tacaala casharka kiinoogu horeeyey wuxuu ahaa hordhac iyo ahmiyadda luuqadda carabigu ay leedahay iyo inay muhim u tahay qof kasta oo muslima ah barashadiisu gaar ahaanna naxwadu inay muhiim tahay waxaana ka soo sheekeennay tusaalayaal fara badan oo quseeya naxwada iyo muhiimaddeeda waana ka soo sheekeennay waxaana soo tilmaamnay meesha laysku dhaafay oo dadku ku kala tageen oo la kala dheeree orodna maaha loo yidhi naxwadu inay tahay kow ka tahay ninkii diin raba inuu barto ya haduu ka bilaabo meel aan luuqa ahayn wuu ku baaba'aya waxaa marka markaa diinta baranaysid horta luuqadii diinta ku baxaysay ugu yaraan inaad wax fiican ka keentid oo wax fiican ka barato kitaabka maanta insha allahu tacaala baranayno waa kitaabka ajruumiga ah sharaxiisana waa la akhrinaynaa haddii alla idmo shiikha kitaabka qoray moxamed bni moxamed bni daawuud abu cabdilaahi sanhaaji ilfaasi baa la yidhaahdaa ibnu ajruumi buu ku caanbaxay sanadii adii ayuu ku dhashay faas faas waa morocco waa maqrib dhulkaas galbeedka waxaan ka wadaa almaqrib alcarabi laysku yidhaahdo faas ayuu u dhashay sanadaas ayuuna dhashay abu cabdilaah sanadkaas laftigiisa waa sanadkii uu dhintay abu cabdilaahi moxamed bnu maalik saaxibu alfiya sanadkuu dhinta wey eeg naxwada kitaabka ugu horeeyo la gala waa kitaabka la yidhaahdo ajruumiyada inta la daraasayo kitaabka ugu weyna waa alfiyada labadii ninoo labadaa kitaabo qoray nin waakan ajruumi baa la yidhaahdaa markuu dhashay ayaa waxaa dhintay ninka kitaabka alfiyada qoray waa fahamti soomaa warwarka maku dhacay marka aad u u yahay kitaabkani barashadiisa iyo dadaalkiisu shiikhu wuxuu dhintay raximahullah jiriyada isagoo jira ku dhowaad sano kitaabkaas ayuu qoray nafaca leh oo ma garanaysaa cimriyadi raximah allahu tacaala oo kitaabka ku gebiyey markuu kitaabka ka warramaya wuxuu yidhi wa kaana khayru kutbihi sagiira karaasatan latiifatan shahiira fii curbiha wa cujmiha waruumi allafaha alxabru bnu ajruumi markuu tilmaamaya kitaabkan iyo wanaaga ku jira iyo faa'iidadiisa wuxuu yidhi naxwaha annaxwu wlaa awalan an yuclama idilkalaamu duunahu lan yufhama naxwuhu waa awlaa awalan waa kan ugu mudan an yuclama in la ogaado la barto idilkalaamu duunahu lan yufhama maxaa yeele kalaamka duuna naxwi lama fahmi karo qofaan naxwo aqoon hadal ma fahmi karayo waa fahamtay soomaa markuu intaa ku wuxu wakaana khayru kutbihi sagiira kitaabtiisa naxwada ee yaryarkaa oo faa'iidada badan waxaa ka karaasatan baa ka mid ah kitaab oo xaanshiye yar wey shahiiratan oo caan ku ah fii curbihaa carabtii iyo walcujmi cajamtaba annagoo cajam baa nahay socaan maaha ajruumigu yaa iyo waruumi reer ruumba intaba waa kitaab dhexdooda caanku ah marka ajruumi la maqlo waa la fahmayaa kitaabkii naxwada ugu horeeyey inuu yahay waa fahamtay soomaa allafahaa waxaa kitaabkaa qoray alxabru caalimkii weynaa oo ahaa ibnu ajruumin lihi jir kitaab haaliya wey wantafacat ajilatun bicilmiha dad waaweyn baa ku intifaacay naxwadu marka dhammaad male laakiinse waxay leedahay silsilad qofku la rabo inuu barto oo silsiladaas waxaa weeye ajruumi buu ka bilaabayaa cimridii buu ku xujinayaa mulaxatulicraab buu dhiganayaa kawaakib buu akhrisanayaa qadru nida buu akhrisanayaa alfiyat bnu maalig buu akhrisanaya inta hadduu akhristo macnaheed waxaa weeye faro fiican oo wanaagsan ayuu diintii ka garanayaa horuuna u soconaya inta haddana akhrisanna waxbaa kuu dhiman kitaab kasta waxbuu ku daraya insha allahu tacaala bisha haddaan kitaanka dhammayno silsilad sii socota ayaan ka dhigi doonaa idanka alle shiikhu kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay adarsu alawal ah tacriifu alkalaami wamaa yata'allafu minhu hadal waxa la yidhaahday waxa uu ka kooban yahay hadal muxuu ka kooban yahay wuxuu yidhi qaala almusanifu raximahu llah abu cabdilaahi moxamedin moxamed sanhaaji ilmacruuf bn ajnuun wuxuu yidhi alkalaamu huwa kalaamku allafdu weeye waa dhawaaq almurakabu wax ka kooban almufiidu wax faa'iideynaaya bilwadci kasna loo yidhi oo carabina lagu qoray afartaa wixii ka kooban maxaa la yidhaahdaa kalaam afartu maxay yihiin kalaam waxa wey allaftu ka hadlo dhawaaq mayaa soo baxaya waa maya dhawaaqa ka soo baxaya qofka murakab waa inuu yahayo wax badan waa inuu ka kooban yahay labo mufiid waa inuu yaha dhawaaqa kaa soo baxay waa inuu wax faa'iideynaya bilwadci waa in luuqa carabiya ku qoran yaha kasna u tiri haddaba waxaan idha alkalaamu hadalka cinda anuxaati naxwooleeda agtooda kalaam waxay u yaqaanaan ayaa huwa almuraadu fii hada albaab baabka hadda aan joogno naxwada markaa kalaam maqashid macnaheedu wakaa id ilkitaabu kitaabku yatakalamu can innaxwi muxuu ka sheekeynayaa naxw ayuu ka hadlayaa kitaab wahuwa kalaam waxaa la yidhaahdaa maa xawaa umuuran arbaca afar arrimood wixii kulansada ayaa kalaam la yidhahdaa kow allafdu almurakabu almufiidu iyo alwadc falikay nacrifa saan u garanno can kullin minhum kuwaas afartaa mid kastoo macnihiisa iyo wa tacriifahu iyo tacriifihi iyo qeexidiisa laabudda an nashraxa kulla waaxidin calaa xidin waxaa khasab noogu ah, mid kasta gaar inaan u galno aan u faahfaahino lafdi maxaa la yidhaahdaa lafdi waxaan waxa layidhahdaa huwa sawtun waa cod lafdi haddaa maqashid sawtun waa cod khaarijun ka baxaya min ari'ati ka soo baxaya gudaha sambabka cod gudaha ka mushtamilun kulansaday oo laga helayo calaa bacdi alxuruufi alhijaa'iya xuruufta alifbeetada ahee qayb ka mida ah. allatii tabda'u bilalif xuruuftaasoo ka bilaabanaysa alif watantahi bilyaa haddana wa tumkinu bilkitaaba lafdi maxaa la yidhahdaa lafdi waxaa lalaa saddex arrimood wixii kulansaday cod inuu yahay gudahana ka soo baxaya xuruufna ay ka kooban tusaale miaal muxamed kelmada ah huwa sawtun baaleen ortamuamd maa haddaynan socod ahayn miya ku soo gaari lahay markaan dhao muxamed markaan dhao maxaa maqash sawt somaama maqal labo wayuujadu fiihi bacdu alxuruuf alhijaa'iya waxaana ku dhex jirtoo laga helayaa xuruufta hijaa'iga oo ahayd miim iyo xa iyo miim iyo daarso xuruuf hijaa lagama helin lidaa sidaa daraaddeed maadaama labadaa shardi aan helnay muxamed inuu dhawaaq noqday codka muxamedo hawada watan uu gudaha ka soo baxayo xuruufna uu ka kooban yahay nastaiicu an naquul waxaan dhihi karnaa muxamadun lafdun muxamed waa lafdi warkaa ma ku dhacay maxaa noqon kara lafdi alfaslu maxaa yeelay koo laba guduhu ka soo baxayaa codku saddex xuruuf ka kooban a la fa sa la soo maa waaya saan ka warama lafdi miyaa cod ma yaaminsan maaha warma maqasha cod soo maaha haa shardigaa meel guudaha mu ka soo baxayaa maya waxaan leenahay waxaan lafdi lama yidhaahdo sawt weybis neefkii ridaa ah hadduu cabaaqayliyo uu eedaamo soo cod maa soo neefka gudihiisa kama soo bixin laakiinse maxaa ka maqan xuruuf baa ka maqan sidaa daraadeed codka neefkaa uu bixinaya lafdi lama dhahayo sax maxaa lafdi noqon kara marka bal isku dayaye muxamed alfas almadrasa alxadiiqa asabuura almucallim waxaasoo dhan waa alfaad sababta waxaa weeye waana cod gudaha ka soo baxaya xuruuftiina laga helay yaruju min daa'irati lafdi arbacatu ashya afar arrimood baa markii lafdi la dhaho bannaanka u boodaya aan lafdi noqonaya kow alishaara tilmaamtii hebel baa warhgeelilameeye saasaa tidhi waa u sheegtay inuu geelli kaa yahay laakiinse miyaa hadasha ishaarada marka lafdi ma ahan labo alcaqdu bilasaabici faraha inaa ka hadasho warintee waadsaa tidhi ninkan fahanya intay tahay laakiinse miyaa hadasha adugu cod miyaa kaa soo baxay maya alcaqdu bilasaabic baa la dhaha faraha in laga caqdi waa guntiin asaabicna waa fadhi marka faraha in la laalaabo weeye saddex lawasa in loo hadlo saddex waxaa weeye arrinka saddexaad oo lafdi aan noqonayn annukat calaamadaha وهي alcalaama nukad waxaa lagadaa waa calaama tusaale kaan taraa inaa aragto mixraaban ba aragta mixraab ba aragta markaasaa wa tacrifu bidaalika mixraabka markaa indhaha saartay waxaa garatay ana haada almakaana masjid inuu masjid meeshan tahay macid baa kuu sheegtay waa gashay maxaa aragtay mixraabkii maxaa fahmaysaa waa soo gashay sawirad baa aragtay caladuul maxaa ka fahmtay fasal inuu meesha tahay soo calaamadahaasi cid lafdiyo lafdiaan kugu shaysan yidhi hey yaa muxamed haadaa huwa almasixi ku tidhi ma jirto laakiinse caladul markaa cilaamadii arta maxaa fahamtay inay tahay hee masjid maxaa ku tusay nukat calaamad baa kuu sheegtay marka nukadkaasi waxaba ha ku fahamsiiya hadduu rabee laakiinse hee lafdi ma aha maadaama uusan hee cod lahayn soo maaha arrinka ugu dambe waxa weeye alkhadu waa khadkii la qorayay khadkuna lafdi ma aha ilaa hadka lagu dhawaaqo lafdi noqon mayo weeyaan marka lafdi maxaan ka fahamnay lafdi waa wixii codleh oo gudo ka soo baxaya oo xuruufee ka kooban qof kastoo isku day marka inaa lix xabo keentid lix lafdiya ayaa isku dayay bowsi aye muxamed kuwan keena ii daaya yaakhay billah aleyk kuwo kale aye isku day isku day sundus sababad maaha madrasa arinka labaad murakab maxaa la yidhahdaa tarakaba min kalimatayni fa akar waa labaya wixii ka badan wax kooban sawaaun kaana mufiidan aw hayru mufiid ama mufiid ha ahaado ama yuusan faaiidayn murakab hadaa maqasho wax kale maa lafdiyadiisu garamaysa haddaan sheegaynay oo la ysu keenay baa maxay noqdaan murakab noqonaya almurakabu yanqasimu ilaa qismayn murakab labaa loo qaybanaya murakabun mufiid iyo murakabun hayru mufiid murakab mufiid waxaa laga wadaa tusaale miaal jaaa muxamed jaaa muxamed jaaa lafdi ma tahay muxamedso lafdi ma ahan isku daro maxay isku noqdeen maxay isku noqdeen murakab wakaa jaaa muxamed kelimadaas fa haadihi اljumla tatarakabu min kalimatayni labay ka koobanta wahumaa hee jaaca iyo muxamed wa aydan tufiidu macnan taaman macno dhammaystiran way noo sheegaysaayo inuu muxamed yimid waaya murakaybta murakabun hayru mufiid oo tusaale maxaw in jaaa muxamed in jaaa muxamed tusaale wa haadihi tatarakabu min alaa alfaad kelmadda in jaaa muxamed jumladaasi waxay ka kooban saddex lafdi in soo lafdi maa jaaana waa lafdi muxamed leh wamaca dalika laa tuctiina macnan mufiidan macno dhammaystiran noo sheegi mayso macna noo sheegaysaa hadduu maxamed yimaado hee muxuu samayn doonaa liannahu laysa waadixan maada yaxdu maxaa yeele macadda wixii dhici doona idaa jaaa muxamed hadduu yimaado waxa dhici doona hee lama garanayo ayanaam miyuu seexan doonaa yaa ayaakul ma waxbuu cuni doonaa markuu ma dhammaystiran yah ayadoosan dhammaystirin haddana maxaa ka fahamtay meeshii murakab weeye Eh, maxaa yeele saddex kelmadood ka koobanta maxaa murakab ku qaybsama marka murakabun mufiidyo murakabun hayru mufiid mufiid maxaa laga wadaa marka yani hadda waxaan soo sheegnay alkalaam huwa lafdu almurakab mufiid maxaa yahda mufiid waxa maa afaada faa'idatan taama faa'iida dhammaystiran wixii keena oo yaxsunu sukuutu calayha lagu aamusi karo yacni laga daba keenayn biikhtisaar si kooban haddaan u hadalno waxaan leenahay si kooban haddaan u hadalno waxaan leenaha almufiid aladii naqsidu bihi mufiidka hadda aan rabnaahy waxaa weeye huwa almurakab almufiid wax kale maa murakabkuso laba qaybood ma ahayn mufiidiyo mufiidka hadda la sheegaya waa murakabkii mufiidkahaabaa la dooranaya aladii sabaqa fii aqsaami almurakab tusaale jaaa muxamed iyo kataba darsa darsigii buu qoray waxaan dhisaynaa kelmad sidii loo dhisi lahaabaa baranaynaa kelmad maxaa ugu yar lafdibaa ugu yar lafdi maxaa ku xiga inaad kelmadi samaysanto murakab baa ku xiga murakab maxaa ku xiga inuu wax faa'iideynayo waaye wadci maxaa la yidhaahdaa alwadmacnaheed waxa weye ay biluqati alcarabiya waa inuu carabi ku qoran wixii soomaaliya nimanka naxwooleeda wixii aan carabi ku qornayn kalaamuma yaqaanaan <laughs> talyaani ku qor ingiriis ku qor oo soomaali ku qor waxaas hadal lama yidhaahda xagga naxwada markii nin naxwaa la wareysanayo waaya wa an yakuuna qasdan kasna waa inaa u tidhi min dalika alaatu umur saddex markaan dhaho ninkani hadalka markuu dhahaya waa inuu kas u yeeri maxaa meesha ka baxaya saddex qolo warkooda meeshuu ka baxaya koow annaa'im kii hurday hadduu iska qarwo jaa iska dhaho hurda waxaan leenahay jaa waa jumlo waa kelmad dhamays waa lafdi murakab soo maahan waxaan leenahay laysa kalaaman maxaa yeele lam yaqsid bi uma kasin warkaa ma ku dhacay maxaa la mida ah almajnuun kii qacda ahaa kii iska hadlo maxaa yeele ajri xasanaa midtoona loogu qorimiyey dembi markaas dee hadalkiisa la tirsan mayo dan waba loogu qoran la tirsan mayo hadalkiisa la mid ah asaqiir aladii lam yumayis qofkan waxba kala soocin shan jirkii afar jirkii waxaas laga hadlay fahaaulaai alaa saddexdaasi laa yuctabaru kalaamuhum fi naxwi naxwada hadalkooda ictibaar lama siiyo liannahum lam yaqsiduu bihi maxaa kas umaysan dhigin warka warkaama ku dhacay waaya kalaam baa barana la yidhaahdo lafdi murakab mufiid bilwadci lafdi maxaa layidhaahdaa murakab maxaa layihahdaa mufiid bilwadci bilwadci maxay koobanaysaa wadci maxaa ku jira labo kas waa in loo yidhi carabina wuu ku qoranya waaya aqsaamulkalima kelmaddu intay u qaybsanta qaala almusanifu raximah llah wa aqsaamuhu alaaa aqsaamu lkalaam buu sheegayaay kelima inaan dhahnaas ka fiican kelimadu waxay u qaybsantaa saddex ismun wa ficilun iyo wa xarfun oo jaaa limacnan xaraf macno wata aan faahfaahinne alkelimatu fi kalaami alcarab kalaamka carbeed markaan ka hadlayno kelmad waxa la yidhaahdo imaa an takuuna isman inay isim tahay waimaa an takuuna ficlan waimaa an takuuna xarfan saddexdaa midkood wey walaa tuujadu raabica mid afraad maba jirtaba kelmad afraad oo carabiga ku jirto intaa midna aan ahayn hee ma jirto tusaale idaa qulnaa haddaan dhahna ka warama kharaja caliyun min alfasli kharaja aliso jumlo dhammaystiran maah soo muraka mufiida maah waaya kharaja waa lafdi min lafdi cali lafdi fasl waa isku tagoo muraka mufiida noqdeen soo ma waxaan leenahay saddexaa ka bixi mayso fa kelimatu kharaja kelimadda kharaja ficlun weeye wa caliyunna maxay noqonaysaa ismun weeye wa minna xarfun weeye waalfasluna maxaa weeye ismun mid afaraad miyahaysaa maya quraanka aanka akhri meelkasta fiiri ka soo heli maysid kel mid afaraad ama waa isim fiic ama xar qaala rasuulullaahi sal allahu calayhi waslm soo jumlo dhammaystiran maahan xisaabi qaala waa ficil rasuul waa isim allah waa isim sallaa waa ficil allahu waa isim calayhi waa xaraf hadu waa isim wowgu waa xaraf sallama waa ficil ma haysaa wax kale mid afaraad ma jirto waa fahamta soo maahan intaasaa marka kalaamka carbeed uu ka kooban yaha aljaziirada hadasho iyo kanaal kastoo hadloo carabigu ka hadlaa hadalkiisu intaasuu ku wareegaya yuusan marka wax weyn kula noqon ayib xarafka la raba waa xarafkee eh. alxarfu aladii yaqsidu bihi lmusanifu raximahullah xarafka markuu shiiku leeyahay xaraf baa kelmadii ka mida ah. xarafkuu sheegaya waxa weeye huwa alxarfu waa xarafka aladii jaaa limacnan mucayan waa xarafka macno wata tusaale mila xuruufiljar oo kale uruufuljahoosdhiga maahan meeshay galaan way hoos dhigayaan wa xuruufi nasbi xuruufta wax kordhigta ficilkay galaan way kordhigayaan iyo wakayrihima wixii kuwaa ka soo hara ama alxuruufu lhijaaiya xuruufta alifbetada alifbata'tada kuwaasi falaysat maqsuudatan kuwa markii laleeyahay kelmadu saddex weeye ism iyo ficil iyo xaraf xarafkala sheegaya ayaga ma aha maxaa faa'iida wadaa markaan dhaho alif bal micnihii alif micno male marka xarafka aan leenahay kelmadu way ka kooban tahay oo kelmadu waxay ka kooban tahay ismiyan ficli xaraf xarafka aan waa xarafka macnaha leh sida xuruufta wax hoos dhigta kuwa wax kordhiga kuwa wax reeba wakaa ma fahmaysaa baaraka fiik wuxuu yidhi sheikhu sauwadixu kula min alsmi wاlficli wاlxarfi fii mowdicin khaasin bihi waabda'u bilism isimka ayaan ku bilaabaynaa ism maxaa la jaranjaraan dhisna eeg kalaam maxaa layidhahda waan soo sheegnay waan baranay kalaam waxa la dhao kelmaddii baa u soo dhacna kelmad maxay tahay saddex qaybood bay u qaybsantahay kelmad baan isim iyo ficil iyo xaraf isim iyo ficil iyo xaraf hadday u qaybsanto isimo maxaa tahay waa su-aal soo diin mudan soomaa isimo hee waa ta maxaan kaga soo caliyun inay isim tahay maxaan ku garanaya kataba inaysan isim ahayn maxaa ku garanaya soo suaalis mudan maah waa waxaan leenahay isim haddaad maqashay waxaa la yidhahdaa hiya kalimatun weeye dallad ku tusisay calaa macnan fii nafsiha macnay kuu sheegaysaa walam taqtarin bizamanin wax waqhtigan hee xiriir lama laha waa laba shardi takuunu alkalimatu isman kelimadu ism waxay noqotaa ida stawfat laba sharad markii laga helo shardiga koowaad maxaa weeye an tadulla calaa macnan mucayanin fii nafsiha macno gaara markay sheegto iyo wa an laa taqtarina bizaman tusaale kelimatu muxamed muxamedsoo kelmad maaha maxamed waxa laynaa waa isim sabab waxaan leenahay macnaheedu tadullu calaa annahaa ismun waxay noo sheegaysaa inay isim tahay oo iyaa ism u lishakhsin qof inay magac u tahay bay tilmaamta walaa nafhamu minha maa yushiiru ilaa zaman waxa waqti tilmaamayana meesha kuma jiraan markaa maxamed dhao maxaa kugu soo dhacaya ya maxamed maxaa kugu soo dhacay qof magacii markaan dhao alfaras maxaa kugu soo dhacay fardihii afarta lagu wadlaa soo maa markaan dhao albeyt maxaa kugu soo dhacaya guri dhisanoo la seexdo soomaaan waxaa kugu soo dhacaya waa macnihii faa'iideynaysay waa fahamtay soomaa war markaa ma ku dhacay labo markaan dho almasjid waxaa kugu soo dhacaya masjid waa hore jiri jiray mise mid hadda soo socd mise hadda jira midtoona waqtiga kugu soo dhici mayaan keliya waxaa fahmaysaa waxaan masjid inay tahay meel lagu tukado laakiin markaadhow kataba laba arimood baa kugu soo dhacaya qorid inay sheegaysa soo iyo wakhti fog in wax la qoray wakhti fog in wax la qoray wakhti bay sheegta in wax la qorayna maxay sheegtay macne laba arimood bay sheegtay laakiinse muxamed maxay noo sheegaysaa keliya cid magacii inay tahay baytun guri meel magaceed inay tahay meel la seexdo magaceed in beed la yidhaahdo soo kursiyun kursi qadiima ah kugu soo dhacaya yaa mise kursi soo socda oo mustaqbala ah. mise mid hadda jooga midtoona kugu soo dhinac waxaa kugu soo dhacaya keliya kursi inuu yahay kii lagu fadhiisto macnaha kugu soo dhacaya ayaa waxa uu yahay macnaha ay faa'iidayso warkaa waa ku dhacay soo maa ayib isimna min markaan dho maxaa kugu soo dhacay min waxaaba macna efaysan kuusoo dhacday maya waxaan min isim maa ayib dahaba wuu tegey laba macnay faa'iidaysa tegid iyo iyo wakhti la tegey soomaahan isim miyaa maya sababta maxaa weeye wakhti bay noo sheegtay waa fahamti laakiin haddaan annawm hurdo maxaa kugu soo dhacay anoom waa seexasho laakiinse ma kugu so dhacta waqti la seexanayo maya waxaa leenaha marka anoom waa isim intaan inka faahfaahsanna waa imaan doontaa calaamada caadi yogtaa kuu keeni doono waxaan idhi al-ismu yanqasimu ilaa alaaati aqsaam isimku wuxuu qaysamaa saddex qaybood kow al-ismu aahir isim hee daahir la yidhaahdo al-ismu lmudmar isim damiira iyo al-ismu lmubham isim mubham la yidhahdo mid kasta waa barayna jaranjarada yaysan kula siiban si fiican adoo tilaabada jaranjarada tan koowaad maraya haddaan tan lixaad ku tilaabsada ka waran yaa wax weyn ma dhacayaan keliya waxaa la sameynayaa isbitaalka lagu geenaya wax kale ma la sameyn lahaa yaa ila waa kala go'aysa marka iska jir waa inaad darajaha si fiican u raacdaa kalaam soo dhiganay kelmad baan soo galnay kelmadintoo qabsantaabaan idhi isim iyo ficil iyo xar maxaa la yidhaahdaa isim waa wixii macno ku tusiya aan waqtina hee kuu sheegin isim waa intoo qaybsantaa waa inaad saa u fahamta marka laynka waa inaad la socotaa laynku isan kaa khaldami waa fahamta soo waxaan isimka waxaa loo qaybayaa saddex qaybood isim daahira mudmara iyo mid hee mubham ah isim daahir maxaa laga wadaa maa dalla waa wixii ku tusiya calaa musamaahu cidda uu magaca u yahay buu kuu sheegayaa bilaa qaydin adoo aan waxba ku xihin calatuul markaad tidhaahdo waa fahmaysaa waxa loola jeedo macna tacriif waxa weeye huwa annaka adigu idaa nadaqta bilismi daahir markaa isimkii daahirha ku dhawaaqdo afkaaga uu ka soo baxo laa taxtaaju ilaa masiidin min atafsiil faahfaahin dheer uma baahnid waa fahamta soomaaan limacrifati almuraad ujeedka kelmaddaa looga baahan yahay si ogaato in lagu si faahfaahiya ma rabto ku dhawaaqdaa kaaga filan bal fowra nudqihi inaad ku dhawaaqda keliya ayaa biistitaacatika an tafhama saasaa ku fahmi kartaa waa fahamsamaan biduuni ishaaratin waqayriha adaan waxba raacin tusaale markaan dhaho muxamed markaan dhaho anoo aan tilmaami waba aan raacin muxamed maxaa ka fahamtay inuu yahay isim qof raga uu leeyahay soo maa markaanu albeyt cala tuul anoo aan kuu tilmaamin albeyt aan kudhin far kugu fiiqin ayaa maxaa fahmaysaa albeyt inuu yahay meesha la seexdo markaandhao alkitaab cala tuul maxaa fahmaysaa inuu afhaya ka soo baxay alkitaab keliya ayaa maxaa ku fahamtay inuu yahay hee waxaa la akhristo soo maahan uma baahno marka in la caawiyo kitaab miyaarta inaad fahamtid waa kan kitaabkaiyo fiiri saanu u samaysan yahay kitaabka uma baahnid in aad ku dhawaaqday keliya ayaa hee kuugu filan inaad fahamto ismka daahirka waa fahamtay soomaan lakiin haddaan dhaho haadaa kan ma fahamti kan maxaa u baahan tahay caawin maxaa rabtaa caawin in lagu caawiyaa rabtaa kaasoo kale marka ism ishaarahee ismi daahir ahee miyaa la yidhaahdaa maya marba hadduu u baahda in la caawiyo haddaanno alladii kii ma fahamta kii kee u baahatay in la wacawaya u baahata lagu sheego kaasoo kale marka ismi daahira miya maya maaha ismi daahir maxaa ismi daahir noqonaya cismaan cumaan baa calauul adoo aan lagu caawin waxaa fahamtay cumaan wiil magacii inuu yahay war ku dhacay soo maahan gabar magaceed inay tahay caliyun wiil magacii inuu yahay alqur'aan kitaabka qur'aanka inuu yahay almudaris macalinka inuu yahay alfaslu fasalka inuu yahay calauul waa fahmaysaa adoo aan waxba hee lagugu darin aalismu aahir yanqasimu ilaa amaaniyata aqsam xasan ku yuujin doonaaye alismu aahiru yanqasimu ilaa ismka daahirkaa sideed baa loo qaybiya sideed qaybood haddaa ism daahira maqashid sideeddaa mid ka mida weeye mid sagaalaad ma jiro iska qaba casharka casharka meel kusoo ogow yah haddaa ismu daahira maqashid hee waa sideeddaa xaba keliya kow alsmu almufrad almutasarif tilmaamaha fiirso ism mufradah oo rogrogmaya rogrogmaya waxaa laga wadaa hoosdhig buu qaadanaya laga wadaa koo waa isim laba waa keli saddexee muxuu qaadan karaa hoosdhig tusaale waxaa waa muxamed oo kale tusaale kale keen zayd tusaale kale keen axmed tusaale kale axmed axmed lama hoos dhigi karo haye caliyun madrasatun kitaabun kitaabun soo isim maa labasoo keli ma ahan halkitaasu sheegi mayso soo hoos dhigi karo kitaabin soo innahu laqur'aanun kariim haye fii kitaabin sooma hoos dhigna waxaan leenahay kitaab waa isim laba waa keli saddexna waa la hoos dhigi karaa magacay qaadanaysaa markaa alsm almufrad almutaarif mutasarif wax kalama waa sarifkii sarifka suuqa soo ma taqaanaan sarif maxaa suuqa loogu bixiya waa la kala rogaa soo maaha kan dooru buu qaadanaya shan somaali buu bixinaya wuu kala rogay marka tanna way rogrogintaa macnaheed waxa weeye hoosdhigi bay qaadataa warkaa waa ku dhacay soo maahan ama tanwiin bay qaadataa labo alsmu اlmufrad hayru اlmutasarif waa isimka mufradka ah laakiinse hoosdhiga aan aan qaadan asna tusaalaan ka qaadanaynaa sida axmed hoosdhigna ma qaato tanwiinna lama saaro waa fahamtay soomaan waid qaala ciisa bnu maryama yaa banii israa'iila inii rasuulu llaahi ilaykum musadiqan lima bayna yadaya min altawraati wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmadu hal godaalaa saaraysaa sababtu maxay tahay tanwiin ma ogola hoos dhigna ma ogola maxaa loo yaqaanaa kaasoo kale waa isim mufrad ah haddana hee hayr mutasarif hoosdhig ma ogola warkaa ma ku dhacay hoosdhiganinka saddexaad waxaa weeye jamcu taksiir almutasarif waa jamaca tasiirka loo yaqaano ehee ee jajaban ee mutasarifka jamcu waa jamac horta koow hal haba maa laba waa tagsiiroo wuu jajaban yahay oo maxaase jajabiyey baan dhigan doonaa maxaa jajabin loogu bixiyey kelmad aanan dhigan doonin ma jirto saddex waana mutasarif musarif waa fahmi musarif macnaa muxuu yahay tanwiinna wuu ogol yahay hoos dhigna wuu ogol yahay labadaas macnaa musarif laga wadaa kan maxaase u dheer waa jamac waana jajaban yahay tusaale maxaa waa rijaalun buyuutun buyuut mufradkeedu muxuu ahaa beyt tasabka la sheegaya waxa weye xarakada isbadeshay xuruuf dheeraada ah lagu soo dara waa insha allah waan eegan doonaa buyuut waa isim ma yaha horta isim waxaan ka wadaa waa jamac soo waana taksiir waana mutasarif oo tanwiin buu qaataa hoosna uu qaataa buyuutun buyuutin fii buyuutin soma arinka afraad waxa wey jamcu taksiir hayr almutasarif kii horlitiis wey waa tagsiir laakiinse hoos dhig ma ogola tusaale masaajidu ah, waa qaadan doonnaa arrinka shanaad waxa weeye almuhanna waa kan labada tilmaamaya musanah daarti inaad samaysid isimka waxaa ku daraysaa alif yanuun muxamed buu ahaa haye faslun buu ahaa faslaani madrasatun meed madrasataani wuxuu ahaa masjidun masjidaani wuxuu ahaa mudarisun mudarisaani maxaa loo yaqaana ka muana arinka lexdaad jamcu lmu'anas saalim waa jamca dumarka sheega alif iyo ta baa lagu daraa faadimatun faadimaatun mudarisatun mudarisaatun muminatun muminaatun todoba waxa wey jamcu mudakar asaalim muxamed wowya baa ku daraysaa asna muxamed hadhaysaa muxameduuna muslimun muslimuuna mudarisun mudarisuuna waa u jeedaa soo ugu dambey waxa alasmaa alkhamsa shan isim oo loo yaqaan asmaaulhamsa waa shan xabo abuuka akhuuka xamuuka fuuka iyo duu maalin waa aabbaha akhuuka walaalka xamuuka sodoga fuuka afkaaga duu maalin qox nin maal u saaxiiba sideedaas ayaa waxaa loo yaqaanaa al-ismu daahir tusaalean keeni doonaa sideeddaa midku gelaya ii sheeg yah mucallimatun gabar mucalimada mucalimatun isim mufrad mise jamac tanwiin iyo hoos dhig ma ogolya soma ogola magaceed mucalimatun alismul mufrad almutasarif cumaanu tanwiin ma ogolayaa cumaan isim mufrad mise jamac maxaa weeye hoosigna ma ogola magaciis jamcu alsmu lmufrad haddii la wada isimkana daahira aa maqashid intaa mid ka mi waxaan kuu sheegay waa khaanado intaa mid ka mid waa inaa gelisaa hadduu mid ka mid inta geli waa ism daahira maa yah ulaa'ika haye ii sheeg sideed xagee gelaysaa hayee gasha ulaaika meelna ma kuwaas meel ma gasha meelna ma ulaaika waa jamac haye mufradkeeda muxuu yahay ma waa ismi ishaara ismi daahir ka baxda waa fahamtay soo maahan tusaale kale aan kusoo khatime madaarisu ah, iskuulo madarasatun xabad bay ahayd iskuulo eeg madaarisu tanwiin ma saarin madaaris horta jamac ma tahay tagsiir ma tahay oo madarasatun markay ahayd xuruuf zaa'ida ma ku jirtaa haa tanwiinniyo hoosdhig ma ogoshahay maya maxaan leenahay madaaris waa jamcu attagsiir hayrulsar markaan su'aalaha meesha keenaya oo laydinka raba inaad hadashaan ha aamusin waa inaad hadalkaaga tuurata welibay kan ugu xogan waa inaad ku hadasha meeshan haddaad ahaamustid oo indhaha ka fiirsato waa ku rafaadaysa waa inaad ka mid noqoto dadka xalka keenaya dadka hee xalka keenaya ka mid noqosaa casharka u fahamtid insha allah waxaan ka bilaabi doonaa biri subax biri duhurkii xalaqada tan noogu xigta alismu lmudmar intaan soo dhigannay jaranjaraanu soo dhiganay maanta insha allahu tacaala hada bilahi towfiiq sal allahu calaa sayidina muxamed wcala aalihi wasaxbi ajmaciin